alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennan waa kii saddex iyo tobnaad ee ka mid ah kitaabkii safiinatu najaa oo iska lahaa saalim bnu cabdilaahi bnu sumayr alxadrami ashaaficiyi raximah اllahu tacaala waxaan dhexda kaga soo jiray salaadii waxaynu soo gaaray halka musanifku uu yidhi yusannu rafcu lyadayni fii arbacati mawaadica yusannu waxaa la sunneeyaa oo sunno ah rafculyadayni labada gacmood qaadidooda fii arbacati mawaadica afar meelood ah, meelo afara dhexdood in gacmaha kor loo qaado waa sunno waajib maaha buu yiri la socda waa sunno afar meelood oo salaada dhexdeeda gacmaha kor in loo qaado kow cinda takbiirati alixraami xirashada takbiirteeda agteeda takbiiratulixraamka in lagu dhawaaqa waa laazim oo dee qofkii allahu akbar aan odhan soo shuruudda ilahi maynan soo marin qofkaan allahu akbar odhan salaad u jiri mayso laakiin markaad allahu akbar leedahay gacmihii inaad kor u qaadoo raacsiisid ma sida allahu akbar oo kaleetay waxay noqonaysaa laazim mise waa sunno gacmaha kor u qaad waa sunno ma la kala fahmo qodobkaa waxa laazimka waa maxay allahu akbar ereyga lagu dhawaaqo amaa gacmihii kor in loo qaado waa sunno aada u wanaagsan oo sunnadii nebiga sal alla wasalam marka cinda takbiirati alixraami xirashada agteeda takbiirteeda waxaa sunnaa gacmaha kor in loo qaado dadka qaar baa sidaa odhanahaya qaar baa sidaa iska odhanahaya xaggaa kasoo tuurahay marka gacmaha saasaad kor ugu qaadi allaahu akbar baad leedaha marka labo wa cinda arukuuci rukuucda agteeda waa maxay markaad rukuucaysid faatixadii baad dhammaysay wixii kaloo aad ku diri lahayd baad ku dartay inaad rukuucdaa rabtaa maxaad odhanaysaa marka allaahu akbar waa marka labaad saddex wa cinda alictidaali ka soo toosidda agteeda rukuucda marka laga soo toosayo marka lasoo toosayo rukuucda laga soo toosayo maxaa la odhanayaa samica allahu soo gacmaha lama taago markaas ayadaana in gacmaha kor loo qado waa sunno afar wa cinda alqiyaami istaagidda agteeda min atashahudi ataxyaadkii laga istaagaya al awali ee hore salaadaha labada ataxyaadle maqribka cishaha duhurka soo laba ataxyaad ma leh salaadaha noocaasa markuu qofku ka istaagayo inuu gacmaha kor u qado allahu akbar yidhaahdo afartaasiba waa sunabi xadiidka cabdullaahi bni cumar oo bukhaari uu wariyey ayayna culimmadu u oo kaana idaa dakhala fi salaati kabara wa rafaca yadayhi wa idaa rafaca yadayhi rakaca rafaca yadayhi waidaa qaala samica allaahu liman xamida rafaca yadayhi waidaa qaama min arakcatayni rafaca yadayhi intaba gacmuhu nabigu kor u qaadi jiray sal alay slam weliba ficilka waxaa kusoo aroortay kaana kaanaduna inta badan waxay ku tustaa dawaam nebigu inuu sidaa ahaa ama u badnaaba afartaa meelood marka gacmaha in kor loo qaadaayo waa sunno yaa noo tusaalaynaya afartaa meelood oo sunnada gacmaha sida kor loogu qaado yaa samaynana tusaaya qofna tusaan rabaa afartaa meelood haye oo tijaabiya man ma idinku jiro maba idinku jiraa miya see u tukataan ya soo ma tukataan hee wixii salaaddii lagu tukanayo wey wax la iska rabo takbiirat ulixraam markaa takbiiranaysa gacmaha si kor loogu qaado marka la rukuucayo gacmaha si kor loogu qaado marka la ictidaalayo iyo marka waxa weeyaan laga taxyaadka yaana tusinaya mise anaa qof soo qabta yaa aye adiga waa aday ishaarada ku qabata a kor istaag ha lagu arkee haye waa goorma markaa salaada gelaysana gacmaha kor u qaada allahu akbar kow markaa rukuucda ka soo kacaysid okay waa laga horeeyaaba rukuucda markaad kasoo kacaysa markaad rukuucaysid baa ku xigta markaad rukuucaysid oo qiraadii dhamaystay oo aad sii u socotidba allahu akbar waa inaad tirado gacmaha kor u qaatay waa labo tashadul akhirka ma laga kaca ataxyaadka damba ma laga kaca ya warniyo salaad gooniha tugtaa on adiga yaa salaad gooni ah hal mara ku celi tashahud alakhirka maxaa ku wadaa tashahud lawal marka way ataxyaadkan haddaa ka wadi atashahud alakhir waa ataxyaadka dambe kaasna lagama istaago marka kaa haddaad ku dhawaaqdayo atashahud alawal ataxyaadka kore hore marka laga istaagayo hal maraa kuu dhiman ictidaalka seeyo wey samic allahu markaad leeda soo kacayso soo afartaa jeer maahayn afartaa jeerba gacmaha in kor loo qadaa sunna marka ataxiyaadka kasoo istaagaysid allahu akbar markaad samic allahu leedahay samic allaahu markaad asriir rukacaysid allaahu akbar markaad salaada galaysid allaahu akbar soo afar maah afartaa meelood sunnada nebigu waxa weye sal alla aley wasalama in gacmaha kor loo qaado waa in la tadbiiqiyo lagu dhaqmo marka lagu leeyahay waa sunno wax la isaga tagtegi karo iska fudfudo aan macno weyn lahayn a u qaadani sax qofkii ka tagay uusan dambaabin laakiin waa sunno wanaagsan waa dhaqankii nabigeena sal alay wasalam waxaad u baranaysaan inaad ku dhaqanti soo ma dhaqankii nabiga waa waa hagaag faslun shuruudu sujuudi sujuuda shuruudeedu sabcatun toddoba wey sujuuda waa weji dhuldhigidda marka la sujuudayo wejiga dhulka la dhigayo shuruud bay leedahay waa toddobo kow an yasjuda waa inuu qofku ka sujuud ku sujuudo calaa sabci acdaaa sabcati acdaa'a toddoba xubnood dushood toddoba xubnood dushood baad ku dul sujuudaysaa calaa sabcati acdaa'a toddoba xubnood dushooda inuu ku sujuudo xadiid baa u daliila waan arki doonaa insha allahu tacala xadiidka ibn cumar oo fi saxiixayn an yasjuda waa inuu ku sujuudo calaa sabcati acdaa'a xubno toddobaa dushooda kow labo wa an takuuna waa inay ahaato jabhatuhu wejigiisu makshuufatan mid la fayday wejiga markuu dhulka dhigahayo sujuudaya ama roogga uu ku dul sujuudayo waa inaan wejigu qarsanayn jabhadan iyo wejigaana waa inuusan qarsoonayn oo uu faydan yahay waa labo saddex wataxaamulu waa inuu isku xambaaro oo culays saaro bira'sihi madaxiisa madaxu soo qeybtay aad ku sujuudayso wejigu kuma yaallo asaga waa inaad culays saartid oo dee waad foorartaay asaga miisaanka soo saartid afar wa cadamu lhuwiyi waa inuusan u hooban ligayrihi asaga waxaan ahayn asaga waxaan ahayn waa inuusan u hooban wa anlaa yasjuda waa inuusan sujuudin calaa shay-in shay dushi shaygaasoo yataxaraku dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi asaga dhaqdhaqaaqaysa markaad dhaqdhaqaaqaysa shay kula soconaya waa inaadan ku dul sujuudin lix wartifaacu asaafilihi qeybtiisa hoose saraynteeda weeye calaa acaaliihi qeybtiisa kore ee ka sarreyso hadda markaad caadiga tahay qeybtadan saraa sarraysa soo maa markaad laakiin sujuudid qaarkii dambaa sarreeya qaarkii horena waa hooseeya saas waa inay tahay todobo watuma'niinatu waa ku xasilid fiihi sujuudda dhexdiisa lagu xasilo musanifku toddobadaa shardi ayuu sujuudda u shardiyey koow waxaa abyi musanifku horta toddoba xubnood dushooda inuu ku sujuudo waan sheegi doonaa toddobadaa xubnood insha allahu tacaala labo wejigiisu waa inuu faydan yahay oo madhabka shaaficiyadu waxaa weeye dee wejigaagu hadduu qarsoon yahay oo wejigii kuu qarsoon yahay cimaamad baad halkan saaratay koofiyad baa halkan kuu saaran iyo waxyaalaha lamidka gabadhii weynay qaabatay oo kaleeto way shareeratay waxyaalahaas oo kaleeto halkaa wejigii lagu sujuudayay ah ma jirto waa in wejigaaga la fayday leeyahy kashful weji baa laasima leeyahy xadiid badan bayna u daliishadaan masaladaasna jumhuurta culummadu waa khilaafsan yihin waxay leeyihiin culummadu say u badan yihin wax dhiba maleh gabadho ayadoo shareeran ama qofku madaxiisa wax u saaran yihiin halkan wuu sujuudi karaa wax dhiba maleh laakiin cala almadhab waxaa weeye madhabku wejigu waa inuu faydan yahay ma la fahmo qodobkaa madhabka shaaficiyada wejiga markaad ku sujuudaysid waa inuu wejigu kuu faydan yahay qodobka saddexaadi waxaa weeye ataxaamulu bira'sihi taxaamulka waxa weeye waa culays iyo miisaan in la saaro madaxi sababto a ah baa hooseeya qaarkaagii dambeeta iyo waa inay madaxa ka sarreeyaan oo madaxii la isku soo xambaaro oo culays la soo saaro le-anna sifada loo sujuudayaaba sidaas ah marka qaarkaagii sare ayaa hooseeya qaarkii hoosena waa koreeyaa sidaa weeye shardiga lixaad baana sidaa noqon doona insha allahu tacaala qodobka afraadi waxaa weeye wa cadamu lhuwiyi ligayrihi sujuud waxaan ahayn waa inuusan qofku u hooban markaad sujuudaysid dee sujuud unbaad u hoobanaysa dad waxaad arkaysaa markay taagan yihiin lugtaa cuncunaysa isna waa taagan yahay salaad buu taagan yahay intuu soo foorarsado meeshii xogto ayuu salaadii ku noqonaya salaadaad waa buraysa ah, salaadaad sababtu waxa weeye rukni istaag ah baad ku jirtay soo maaha ruknigii haddaad ka tagtoo foorarsatay sujuudna aadan u foorarsadon u tegin iyo rukuuc midna khalaas salaadaad waa ibr ama lugta lug xogxog ama iska sabar waxa weyaan iska adkayso iska sabar laakiin ha foorarso qaar waxaa arkaysa mobeel baa soo dhacaya uu soo qaadayaa mobeelka iska daminahayaa meeshii buu ku celinahayaa laba jeeru foorasay soo maaha markii hore bay salaadii kasii burtayba hadhow buu soo istaagay dadku iska dhex taagay maxaad dhex taagan oo iskala socotaa ma ahane salaad kuma jirtid sababtaa rukni baad ku ciyaartayba marka salaada rukni adoo ku jira rukni kale ha aadin rukni adoo ku jira rukni kale hade faatixada adoo ku jira oo faatixadii soo rukni maaha ad u taagan tahay oo aan faatixadii dhammayn oo dhexda maraya ancamta calayhim haddaad ataxyaad u fariisatay ka war ma ansaxaysaa ma ansaxayso marka sujuudda waxaadan ahayn waa inaadan u hooban wejigana aadan ku hooban waxaan ahayn wa anlaa yasjuda calaa shayin yataxaraku bixarakati wuxuu ka wadaa maalan ciid baa meesha waxaad rabtaa inaad ku dul sujuudid ciiddaasna xoogaa wejiga waad dhibsanaysa marka waxaad rabtaa mare inaad iska xejisi maro weyn baad haysataa haysataayo maalan kuu duuduban ama gabadhii garbasaar iyo xijaab iyo waxbay wadataa marka markuu sujuudayo ayuu sidaan leeyahay meeshaasuu saas leeyahay maradiina waa mara la socsoconaysa markuu istaagay raacaysaa markuu soo sujuuday raacaysaa waa mara asagii ku duuduuban oo raacaysa markuu kacana way la kacaysaa marada noocaasu dee waxay la mid tahay culimmadu leeyihiin qeyb jirkaaga ka mid oo kaleeto markaad sujuudaysa gacantaada haddaa ku sujuudta ka war allahu akbar miyay suurtoobaysaa marka qof jasadkiisii qaar ka mida ku sujuudaya camal buu la mid noqonayaa lama ogola marka mara caadiya waa inay kuu taalo o aad ku dul sujuudi kow ama aan ku raacayn ama mara weyn ay tahay hadaad raacdadii haddii kale tamidna aankuhaddaad kacdadii haddii kale tamidna aan ku raacaynin oo aada u weyn marka laakiin mara yaraa hadday tahay lama ogolay leeyihi wairtifaacu asaafilihi calaa acaalihina waataan soo tilmaanay waa taan soo tilmaanay oo qaarkiisa kore iyo qaarkiisa hoose waa inay isdaba maraan oo qaarkii markii hore korreeyey uu hooseeyo xadiidka abu daawuud iyo nasaa baa u daliilaya ibnu khusayma oo baraa ibnu caazi markii nabiga salaadiisii la weydiiyey fa wadaca yadayhi wactamada calaa rukbatayhi labadii gacmood ayuu dejiyey wuxuuna cuskaday labada low ayuu cuskaday labada low ayuu cuskaday qaarkiisa dambana kor buu u qaaday wuxuuna yidhi rasuulku sidaasuu u sujuudi jiray sidaa ayuu u sujuudi jiray marka arkaantaasaa laga maarmaana tan shanaad anlaa yasjuda calaa shayin yataxaraku bixarakatihi qofka mutaxariga marada mutaxariga ahoo markaad sujuudaysa ku raacraacaysa iyo rukuucdaadayo waa jus adiga kaa tirsan jus adiga kaa tirsanna kuma dul sujuudi karti qeybta ku saabsan wa cadamu lhuwiyi ligayrihina dee waxaa weeye sujuudda in loo hoobtaayay waa cibaado inaad sujuud addaa waa cibaado cibaadadiina waxay u baahan tahay niyo ayay u baahan tahay oo xadiidkii inama alacmaalu binniyaati baa u daliila marka markaad sujuudda aadaysa waa niyo ku aadid laakiin haddaad mobil soo qaadashadii iyo si kale u foorsatay iyo meel ku cuncunaysa cibaado ma noqonaysa marka cibaada waad ka baxday tumaaniinada dee xasalku waa laga maarmaan waa arkaanta salaada ayuu ka mid yahay ayadoo waana soo hormaray shuruudu sujuudi sujuuda shuruudeedu sabcatun toddoba weeye an yasjuda waa inuu ku dul sujuudo calaa sabci cala sabcati cadaa'a toddoba xubnood dushooda wa an takuuna waa inay ahaata jabhatuhu wejigiisu makshuufatan mid la fayday oo aan qarsoonayn wataxaamulu iyo isku xambaarid bira'sihi madaxiisa uu culays soo saaro iskusowaxaweyn isku soo xambaaro madaxa markaad sujuudsantahay soo miisaankaaga kalama saaray culayskaagii saas ula jeeda wa lhuwiyi waa u hoobasha la-aan iyo inuusan aadin ligayrihi waxa weyaan sujuud meel aan ahayn sujuud meel aan ahayn ama wejiga meel aan weyn isku sujuudin waanlaa yasjuda waa inuusan sujuudin calaa shayin shay dushi waa inuusan ku sujuudin shaygaasoo yataxaraku dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi qofka tukanaya dhaqdhaqaaqiisa markaad kacdo kula kacaya marada ku raacaysa oo waxaa laga yaaba inaa isweydiiso oo maradaana qaba markaan kacaba waa ila kacaysaay dee ku sujuudi maysa ayada maradaanaad ku sujuudaa ku sujuudi maysa ama rooggaad ku sujuudaysaa ama maro kaloo kuu talaad ku sujuudin taa lama lama diidana ama ciidda ku sujuud laakiin mara markaad kacdi ku raacaysa markaad wejiga dhiganaysid inaad ayadii wejiga dhigatid ayay ka hadlayaan wartifaacu asaafilihi qaarkiisa hoose sarrayntiisa wey wixiisa qaararkiisa waxa weeyaan qaybihiisa hoose calaa acaliihi qaybihiisa sarreeya uu ka hooseeyo oo uu ka sareeyo calaa acaaliihi qaybihiisa sare uu ka hooseeyo dee waa sax qofki waa foorara markuu sujuudo qaarkii dambaa koreeya watuma'niinatu iyo ku xasilid fiihi sujuuda dhexdeeda lagu xasilo baabkii fasalkaa fasal wuxuu raaciyay khaatima gebagebo acdaa'u sujuudi sujuudda xubnaheedu sabcatun toddobo weeye u fiirsada xubnaha lagu dul sujuudo maaqa weeyaynu nidhi waa todobo aljabhatu wejiga tiriya kow soo maa iyo wa butuunu lkafayni labada calaacalood qeybtooda hoosoo caloosha ah iyo warukbataani labada jilib ama labada low iyo wa butuunu asaabici rijlayni labada lugood farahooda farahaas gudahooda fiidooda weliba in lagu sujuudo maaqaad haysaa aljabha kow lkafayni labo arukbataan saddex butuuna asaabici rijlayn maaqa haysa afar soo maa toddobaana la sheegay toddobadii meey ya waa labo waa sax aljabhatu waa kow wejiga butuunulkafayni labada calaacalood gudahooda soo laba ma ah middaan iyo middaan soo laba ma kala aha labaad ka tirinaysaa marka wejigii ku dar saddex warukbataani labadii jilib ama labadii low midba mid ka tiri laba xaba ka tiri lixi qaar baa sii marayaba war tiro badana lowyahooda wa butuunu asaabici rijlayni labada lugood farahooda qeybtooda hoose labada lugood maaqa faray leeyihiin toban bay soo ma eh, w waa ka bateen markee yaa lugtiiba faraheeda xabad baa laga soo qaadaya lugtaana shanteeda farood waa xabad tan iyadaana shanteeda farad waa xabad sababto a ah kuwii gacmahaba butuunul kafaynka gacmihii farahooda miyaa tirsateen oo toban kasoo tiriseen calaacaluhu midiba waa xabad lugaha farahooda markaad ka sujuudaysidna ayaguna waxa weeyaan hal xabad laga soo qaadaya toddobadaa xubnood baa lagu dul sujuudaya toddobadaa xubnood ayaa lagu sujuudaya waxaa jira shay toddobaad sideedada culammadu ay ku daraan toddobadaa xubnood mid walbeetaba hal mara waa inuu wada dhigo toddobadaba hal mara waa inaad ka sujuudid tusaale ahaan markaad sujuudaysid haddaad inta soo foorarsato wejiga dhulka dhigatay luguhiina xoogaa taagatay gacmaha cabaar ka bacdi haddana gacantii soo ridid xoogaa ka bacdina lugta ka daba keentid oo wixiiba shan iyo toban daqiiqa isku qaato middo mar aad keenaysid dee taasu sujuud ma ah hal mara marka waa inaad isla socoto isla sujuudid malefa qodobkaa qodobkaasi waa muhim marka waa muhim ayib marka todobada xubnood baa laga dul sujuudaya wejiga sankaa la socda wejigii sanku waa isla socdaan weliba xadiid baa jira nebigu uu leeyahay wejigaagu dhulka suu u qabanayo markaad sujuudsan tahay haddaadan sankana u gaarsiin salaad kuma jirto kastoo culamada qaar sunna ay leeyihiin qaar waxa weeyaan in laga taga makruh ay leeyihin lakiin xadiidkaas wuxuuba tilmaamay inaan salaada kuu jirin iskaa gudaynba marka wejiga markaad dhulka dhigaysid sankuna ha la socdo sanka iyo wejiga dhulka isla dhig kow labadaa calaaclood markaad dhulka dhigaysid labada calaacloodba dhulka waa inay ku yaallaan dadka qaar waxaad arkaysaa saas odhanahaya ma calaclaa dhulka u yaalla ma yaallaan calacaliiba dhulka waa ka maqaya faruhu dhulka ku haya dee qof xanuunsan waa meeshihiisa dad baa laga yaaba inuu xanuunsan yahay inuusan fariisan karin marka miisaankiisi inuu ku fariisto farahaasaa laga yaaba qof xanuunsan markaba ka hadlayno annaga waxaan ka hadlaynaa qof caafimaad qaba waa inay calaacalahu dhulka kuu yaallaan weliba calaacalaha dhulka ku yaalla iyo farahooduba qiblada usii jeedi qaar baad arkaysaa saa isku odhanay saa isku soo jeedina si qof hogfale ama wagdo qaarra waxaad arkaysaa midda meel suu rabo ka samayn halkaasu la aadahay marka lama rabo qiblada u wada jeedi saas dheh farihii iyo waxa weya calacalihii qibladii kugu jeedaya dhulkiina kuu wada yaallaa war rugbataani labada jilib waa inay dhulka kuu yaalaan ayaguna labada jilib baad dhulka dhigaysa labada jilib haddaadan dhulka dhigin dee weyse kuma jirtaa salaadi kuma jirto xubnihii haddii ay kaba go-an tahayba ka hor labadii low uusan lowya lahayn ma ka hadlayna qofkaas qof lowyalahan ka hadlayna haddii qofku lowyala yahay siduu awoodu u tukanaya markaa ugu dambayn butuunu asaabici rijlayni labada lugood waxaa kala jira alrijlayni iyo alrajulayni rajulayn hadii la waa maxay laba nin ah, rajulayn qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima suuradda ah eh? maaida soo maaha rajulaan marka waa laba nin rijlaynna waa laba lugood wey lug rijlayna raada hadii lahoos hoos dhigo rijli marka wa butunu asaabici rijlayn asaabici waa faraha batniguna waa qaybta hoose batni soo lama yidhaahdo waa qeybta hoose marka wa butuunu asaabici rijlayni labada lugood farahooda qeybtooda hoose markaad sujuudaysid waa inay lugaha farahoodu intaad dhulka dhigta aad jabisid jabisid hadda dad baa laga af soomaaliga si khaldan inay u qaataan oo faraha waa la jabinhaya marka ma hataa waxaan ka hadlayna farihii foodoodaad dhulka dhigaysaa saasaad u laabaysaa marka yaa tusaalaynaya haya tusaaley iska tusaale adugu faraha sida loogu sujuudaya lugaha laba shanta farood lugaha ku yaalaan rabaa inaad tusaaleysa adiga ah bal tusaale na tus saa u sujuuday bal na tus farahaaga maba kuu jeede faraha lugahaan rabaa sii jeenso boorsadaan ka leex hay tus mar rab waa runtiis soo ma jeedaan sidaas qaar baa waxa laga yaabaa markuu sujuudayaba farihiisu inaysan dhulkii gaarinba laba iyo saddex baa gaarta tusaale ahaan ma eed buu ku leeyahy hadaysan gaaraynin eed kuma leh maba gaarayaanbe laakiin adigu awood dad waxaad arkaysaa markuu sujuudaya faraha kor buu qaadayaaba waxaad moodaa meel dhiiqa inuu faraha ka ilaashanayo farhusa u laaba kaas waxba sax ma ah salaadiisu waa khaldan taha qaar baad arkaysaa suulka kaliyuu taaganaya intii kaleetana korbu u laabahaya lama rabo haddayba ada awoodid oo aan xanuun jirin ama wax abuuraho siday u abuuran yihiin aysan jirin farahan shanta waa inaad sidaa qiblada ugu jeedisid ayagana waxa weeyaan aad ku dul soo joodid ma la fahmo qodobka hal marra waa inay kuu noqdaan midoo mar aadan iska daba keenin sidaasaa la rabaa waxay culammada qaarkood tilmaamaan waxaa kaloo muhim ah qofku markuu tukanahayo sujuudayo dee waa inuusan lowyihii faydin lowyihii waa inuusan faydin soo maynaan soo marin lowyihii inay safaydnayn xudunta iyo lowyaha inta udhexaysa iyo cawre yihin sooma ynaan soo marin waa inay kuwa asturan yihiin marka faraha ka waran marka lugaha farahaas ayaga ah dee waxa tukanaya hadday gabar tahay gabadhu ma banaysanaysaa lugaha ya waa inay lugaheeda qarsato oy lugaheeda u qarsoon yihiin ayada saasaa la rabaa laakiin ninka hadday u banaan yihiin dhib ma leh yaan kaloon dhib lahayn hadday u bannaan yihiin addoonta markay salaada ku jirta soomaynaan soo marin ayaduna wax dhiba ma leh lakiin gabadha caadiga ah oo xortaho muslimadda markay tukanayso lugaheedu waa inay u qarsoon yihiin oo ay qarsato lugaheeda waa inay qarsato faslun tashdiidaatu tashahudi ataxyaadka shadadkiisu ixdaa wa cishruuna koob iyo labaatan weeye faatixada shadadkeedu maqay ahaayeen afar ah afar iyo halkan wuxuu ka hadlahayaa arbaca cishriin bah mia arbaca wa cishriin mise arbacata cashara hayo waaye halkan wuxuu ka hadlahayaa shadadka alfaada ataxiyaadka ku jirta see loogu dhawaaqayaa shadadka atashdiidaatu tashahudi ataxiyaadka shadadkiisa ixdaa wacishruuna waa koob iyo labaatan khamsun shan fii akmalihi waa sida ugu dhammayska tiran dhexdii dhamaystiranka dhexdiisa oo waa maxay waa wax in laga laga taga aan la sunnayn ataxiyaadka koobaad ayib wa khamsun eh, khamsun shani fii akmalihi waa sida ugu dhammayska tiran wa sittata casha wa sita casharata lix iyo tobanna fii aqilihi waa sida ugu yaroo waxa weeyaan waa lafdiga waajibka ah marka la fadhiisanayo kaleeto ko alxamdu lilah ataxiyaatu cala taa'i walyaa'i ta'da iyo ya-da dushooda labadaba shad la saaro cala taa'i walyaa atta soo mid ma aha xiyaa yadana halkaa marka maaqa meelood baa shadan labo atta xiyaatu sida loogu dhawaaqayana fiirsada see loogu dhawaaqaya atta xiyaatu attaxiyaatu attaxyaatu baa qaar ataxyaatu attaxyaatu ma attaxiyaatu labo almubaarakaatu alsalawaatu cala asaadi saadka dushiisa halkaasna maqa lagu sheegay hal xabo saadka dushiisa almubaarakaatu mashadna alsalawaatu saddex aayib waatayibaatu cala adaa'i walyaa'i maaqa halkaa lagu sheega labo da'da iyo ya-da dushooda labadaba ad wadayibaatu afar lilaahi calaa laami ljalaalati laamuljalaalada dushiisa maaqa xabaa lagu sheegay hal xabo assalaamu cala asiini siinta dusheeda maaqa xabo hal mir waayo lix calayka ayuhannabiyu assalaamu calayka ku xidhanta ayuhannabiyu cala alyaai wannuuni walyaai walbaai cala alyaai ya-da dusheeda iyo wannuuni nuunta dusheeda iyo walyaay maqashay baa shadan ayu ha anna bi yu soo saddex ma ah see loogu dhawaaqaya ayuhannabiyu ayuhannabiyu saasaa loogu dhawaaqaya dee qur-aankana waaba ku jirtaaba yaa ayuhannabiyu soo kuma jirto yaa ayuhannabiyu marka annabiyu ayuhannabiyu waraxmatullaahi calaa laamiljalaalati laamuljalaalada dushiisa wa barakaatuhu asalaamu calayna assalaamu cala asiini siinta dusheeda maaqa xarfooy maaqa xabo afar ah calaynaa wa calaa cibaadillaahi wa calaa cibaadullaahi dadka qaar baa akhriya wa calaa cibaadullaahi ma aha wa calaa cibaadillaahi wey dillaahi calaa laamiljalaalatilaamuljalaalaha dushiisa allahi ah alsaalixiina cala saadi saadka dushiisa alsaalixiin maaqa xabaad haysaan hal xaba soomaalkaasna ashhadu an laa ilaaha calaa laami lalifi laamulifka kee waayo allaa sooma shadna waa adagta ka ila allaahu laba xaba halkan lagu sheega calaa laamilalifi laamulifka dushiisa iyo wa laamiljalaalatilaamuljalaalaha dushiisa ilaa allahu soo laba maaha ila ilaa iyo allaahu waa hagaag ayib ashhadu an laa ilaaha calaa laami alifin laami alifka dushi alifka laamtiisa ila allaahu calaa laami alifin wa laami ljalaalati wa ashhadu anna cala nuuni nuunta dusheeda waa hal xabo muxammadan rasuulullaahi calaa miimi muxammadin moxamed miimkiisa dushiisa kow wa cala raa-i ra-da dusheeda muxammadan ra wa calaa laamiljalaalati laamuljalaalha dushiisa maaqa xaraf haysa yaa halkaasna waa saddex maxay isku noqdeen marka yaa kow yo kow iyo toban miyay isku noqdeen kow iyo labaatan Ah, qaabkaasaa marka loogu dhawaaqayaa haddii la yidhahdo ha la macneeyo attaxiyaatu salaamaha la isa salaamo ilaahay baa iska leh ah, salaam taxiyadu waa salaam faxayuu biaxsana minha taxiyatuhum yowma yalqown soo mid arag ah taxiyadu marka waa salaam almubaarakaatu khayrkooda kuwa la badiyey waxyaalaha khayrkooda la badiyo o dhan ilahay baa iskalo la barakeeyey alsalawaatu salaadaha shanta ayaa iska leh allah wاayibaatu waxyaalaha wan wanaagsanna allah baa iska lilahi ilah bay u sugnaadeen aلtaxiyaatu اlmubaarakaatu الsalawaatu الطayibaatu lilaahi assalaamu nabadgelyo calayka dushaada ha ahaata ayuha nnabiyu nebiyow iyo waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisa iyo wa barakaatuhu ilaahay barakooyinkiisa assalaamu nabadgelyo calaynaa dusheenna ha ahaato iyo wacalaa cibaadillaahi ilaahay addoommadiisa assaalixiin ee wan wanaagsan ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla mooyaane wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxameda nebi moxamed rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii ilaahay soo dirsaday inuu yahay ayib faslun tashdiidaatu aqali salaati cala annabiyi sala allahu calayhi wasalama arbacun tashdiidaatu aqali salaati ku salliyidda waxa ugu yar oo nebiga loogu salliyo cala nebiy nebiga dushiisa arbacun afar wey tana salaadii la tukanaya ma aha assalaa maanta waxaa loola jeedaa waa asalaatu cala nabiy nebiga lagu salliyo tashdiidaatu aqali salaad ku salliyidda kuwa waxa ugu yar cala nebiy nebiga dushii lagu salliyaa arbacun afar weye allaahumma cala allaami waalmiimi laamka iyo miimka dushiisa labadaba lashado shado allaahumma allah soo laamku ma shadna humma salli cala llaami laamka dushiisa calaa muxammadin calalmiimi miimka dushiisa oo macnaha waxay ka wadan a'immadeennu haddaad intaad tidhahdee salligii waa kaaga ansaxaya allahuma salli calaa muxamed haddaad tirahda waa kaaga ansaxaya wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ya wa aqalu assalaam miya ha wax yaraa ii dhiman sax faslun aqalu salaami salaamta midda ugu yar assalaamu calaykum weeyaane tashdiidu salaami cala asiin siinka dushiisa shad in la saaro wey assalaamu salaadda marka laga baxayo maxaa la yihahdaa assalaamu calaykum soo maaha maxaa ugu yar marka oo salaadi kaaga gudaysaa markaad ka baxaysid assalaamu calaykum haddaad tihaahdid oo aadan wax kale ku darin salaada waa ka baxda waa caadi waxaa ugu yar marka oo shad la saaro oo salaamo naqsiga ah waa assalaamu siimka ku jira siinka ku jira bas waraxmatullaahi iyo wabarakaatu haddaad kusii darto waa masalo kaleeto waajibna ma aha laakiin waxaas waajibkaahi waa inaad salaadda kaga baxday assalaamu khalaas calaykum wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina maxamedi waalihi wasaxbi